la dhadhaab waxaan isaga noogu jawaabayey nimankii aan soo sheegay ogaadinkaha oo dhawra oo gobayo oo kuwa maqasheen bay kusoo gobaya oo aytanaya markaa iyadana isla markaa saddex iyo siddeetankiibuu ahaa dhadhaab baa la ydhaa waana kan hadduu dumuudo leeyahay qabiil dhaladka soomaali waxaa dhab ah ahay inaan cidina dhaafayne dhidibkii salaan baan ahay oo koodu wuu dhaana mar haddii aanu dhuuf ila hadlayn dhibay abuwankiiye allah ilaahay dhulbahankaa jabuudhabuu ku yaallaaye bididcaani weeye midii dhowrsan garawda iyo iyo dhallaankaba afka laga dhirbaxaaye wax kasta ha dhurtee naag la furay kii dhalaan dhahaye ragga hadalku soo dhaafay oo waa ku dhaxasheene dhulka maalintaasi mid wixii dhacay la soo gaadiye dhirtu way daadaa way iska kala macan tahay haddaan cadayga dhawrto iyo haddaan dhuqsinta abbaaro sow naaga dhaadheer midhkii looga dhawi maayo afartaa dhallaaxdiiyo haddaan dhalada soo gaaday dee laguma dhowro oo warnaha dhiigu tumataaye waxaan dhuguga heensaday raggay naga dhexeeyeene dhuduc kalena waa lii tidii halan ku dhoobaystay dhigoo kale walaal halan ku dhoolbaystay dhoodaan nin baad tumay hadduu idinku dheeraaye dafuurada xadiid kala dhe iyo dhoomayaal culuse dhulkaan ugu ridow idinkaa u soo baxaye cali kuma dhigaysaan habaab shayna kaa dhicin dalmadii haddii guur haween lagu dhaqaalaysto dhifirkooda kuma soo noqdee mid aan ku dhaafaynin haddaad dalan rogteen reer bareer dhinaca soo saariyey way dhaga xumaysteen kuweydii ku dheenaaye ugu habeenkii dhiiliba galow uyaa dhex furudaane oo dhabarka sii saaraysaan nooga saayidee dhulka idinla go'ay waa isaas dhaxal maruugeeye guryahabaydu weli waa hal oo dhagac ku siiseene dhan kastaba haddaa laga maray oo dowdirkilo eegiye waxaan lagugu dhaafayn waa sidhigtii dhaameele ma dhadhamin haddaad leedihiin waa ka dheragteeni dherigiyo dhadhaarada halkuu dhoolku ka hillaaco hadba dhihuna guurteeni waxaad dhagagsigaa sigaa maasho jibadkaad dhuqdaallaynayseen iska soo dhabadiye bufayskaana laysugu jiraa wasbay foogayni dhabalnooxadii hoyaalkaa dherageentiin caawa dhabbaha ka tuugaysataan dhabarka laascaano waa dhowdii habarmaysan loo bagaadsiini iminkaanay dhoobdhoob lahayn dhacagtay mooyaane dib waxayka joogtaa raggii dhiigga kululaaye iminkaanay dhoobdhoob lahayn gacantii mooyaane lagu kala dhaqaaq saaka tii aan dhuguminaaye waagii baraarow xaqii dayda ka caddeeye dhoof laguma raagay raggii dhiiranaayinide macelkay ka soo dhici haddaad bega barjoogdeede bedelshabayd waa xoogagii dhubu ka siiyeene waxaan magaca ugu dhaafay iyo dhalasha waa hiile dhoomaha la tiray reerahaa gacanta loo jiiday waa gaaskii dhuuyaalahee dhoodin maalmahane shidanku ku dhoofgoodin jiray waa ka soo dhaliye dhaqso waan idiin jeedinaye daawac iyo miidka dhudhun baan idiin sheeganayee waxase dheeraad ah ila ciidankii dhaarsanaa shicib u dhuunfaane duugaan ka riday waa hal iyo kii la dhaadhiyey dacawgii dhayaatigahnuniyo daan dambiye faytin mid dambow dhankiinna wallow cidigu jeegayne tukihii digaanka u qutumay dhiitada iyo xoorka sidaan kaaga dhaargalay ayaan looga dhaashiine waataa sidaa ugu dhegnayd dhiisha caanahae balandhoolka waataan ku jiray duubatiya ceyle dubatoogayey waa rasaas waxaan ku dheefaaye dhafoor taabashada naaquskaan keebka dhaansadee dhexda suunka weeyaan markaha daayin loo tolaye dhacsadee habeenyihu wataa dhiilka loo culaye ee dheegga sumadii ku taal dhugar casuus leeye dhigidiyo tawaadiisu waa dhubiyo heemaale dhacadiid kumaan soo xidhayn taanu baxaye minkaafayo waan wejiga bee ha ku lahayni markaad xidhato baallaha madow duunuhadadkiisa lambarada sidaad ugu dhigtiyo xeelku dhaqankiisa waa waxaad dhigiin kaga hadheen ka idin dhuunsadeeye dhugsiyo dhegayskaba hambada kii dhuftaan dhahaye dabaagtuu ku yidhi hoolle ee diinta marin weyday waxaad deriga kala soo baxdeen dhagax baruurkiie muro waxaad ku soo qadhafsataan dabaqsi mooyaane war ma dhul baad xoraysaan waa guri baad u dhimateene dhadhaab gabaygaana waxaan ugu jawaabay midnaba kii ogaadeen ee aanu isihal celin jirnay oo markaasay iyaguna intay qaar ii soo gadiyaan bay ii diidaan anaa intaan i qabto oona aawo kale qabtaan ina aroorta u diidaa waxaase dee la yaab noqotay aniga waa laygu xidi jiray ee iyaga laguma xidi jirin oo kuwii aan isu gabayna oo suuqa jooga ayaan anna ana oy maxkamad ku haysato gadagoodii ayaa ana kayagii maxkamadda maxkamad kusheegooda lagu xidi jiray iyadana dee lagu xidi jiray suuqa iska joogeen marka waxaynu hidiya dhaqan u leenahay dee taasiba may ahaan jirin waa si aad ba laysugu dartoo dee xaqiiqatan wax weyn bay dhashay oo sida hidiya